bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol iyo labaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray kitaab اljana'is baabu الsalaati calى اlamwaad baynu inoo dambeeyey iyo wadaadkii najaashi ahaa lagu tukaday muslimiinta ugu tukadeen baabu salaati cala alqabr wuxuu yahay qof muslimoo la xabaalay in lagu tukan karay in kale qabrigiis intii la dul yimaado in lagu tukan karay in kale xadaana xasan ibn rabiic albajali wmuxamed ibn cabdlahi bn mayrin alhamdani qaala xadaana cabdullah ibn idriis alawd can shaybani abi isxaaq واسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز عن الشعبي عامر بن شراحيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نبgu wuxuu ku dul tukaday calىa qabrin qabriga ku dul tukaday ruux la xabaalay oo la duugay bacdamaa dufina intii la duugay kadib fakabara calayhi fii salaatihi arbaca tukashaduu nabigu ku tukanaya salaat اljanaaz salaat اljanaazadii afar takbiirood buu ku takbiirsaday oo oh, allahu akbar yidhi maruu nabigu cala slam faatixada ahriya maruu duceeyaba qaala wuxuu ihi faqultu lishacbiyi waxaan ku idhi sheekhaygii shacbi ah xadiidkaan ka qaadanaya waxaan ku man xadaaka bi haada sidan yaa kuu sheegay ila nabiga lamadan joogin hawshana madan soo gaadhine yaa kuu tabiyey faqaala wuxuu ihi shacbi ay ilmawhuuqu bihi axad lagu kalsoon xadaaniihi aiqatu waxaa ii tabiy ii sheegay nin lagu kalsoony oo looga qaateena cabdullaahi bnu cabaas baa ii sheegay baad ka dhiga ama hada lafdu xadiii xasanin xasan ibn rabiic albajali xadiikiisii lafdigiisii weedha midhaha aan sheegay wa fii riwaayati bni numayri muxamed ibn numayr riwaayadiisa waxaa ku jira qaala wuxuu yidhi shacbi ama ibnu cabaas intaha rasuullah rasuulka ila wuxuu soo gaadhay oo ku soo dhammaaday ilaa qabrin radbin qabri qoyan qabri xabaal qoyanoo caradeedu ay qoyan tahay fa salla calayhi subana waa ku tukaday wasafu ayaguna way safteen saxaabadii way isku aadeen khalfahu gadaashiisa wa kabbara arbacan afar goorna nabigu allahu kor buu yidhi markuu ku tukanayay qultu licaamirin caamir waxaan ku odhi waa shacbi magaciisii man xadaaka yaa kuu tabiya xadiidkan qaala wuxuu idhi aiqatu waxaa ii tabiya xadiidka xadanihii iqatu nin laga qaato oo iqaa ah lagu kalsoon yahay ayaa ii tabiyey man shahidahu baa ii tabiyey qofkii goobjoogga ahaa ee maalinku nabigu meydka qabrigaa ku tukanayay joogay ayaa ibnu cabaas baa ii tabiyey cabdulahi ibnu cabaas waana markaa nin dhallinyaro ah oon qaan gaadhin ah ku tukanayay dadkii muslimiinta nabiga la socday ee kula tukaday buu ku jiray waxaana marka muran lahayn inuusan qaangaad ahayn xajatulwadaac buu xajiye isagoo qad nahas alixtilaam inuu qaangaadha ku dhowaado oon weli baaluqin calayataxal intuu nabigu noolaa ibnu cabaas qaangaadh ma ahayn inaan weli baaluqin buu ahaa saa oo nabigu intuu dhinta kadib buu baaluqay waxadaana yaxya bnu yaxya abubakr atamiimi النysابوري عفوا أخبرنا هشيم يعني بن بشير السلمي حا وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد يعني العبد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي وحدثني محمد بن حاتم يعني بن ميمون السمين قال حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سفيان يعني الثورية وxadثna عubayd اللh بن معاaذ العنبري xadثna أbي أbيه معاaذ بن معاaذ العنبري وxadثna محمد مثنى بن موسى البصري قال xadثna محمد بن جعفر غندر xadثna شعب بن الحجاج كل هؤلاء الستة لxdaa wadaad can الشhaybاniي ba xadيka ka qaadanaya كل هؤلاء هushaym بن بشhير wadaadka la ydhah cبدالواحد بن زياد جرير بن عبدالحميد الضبي سفyان الثوري macaad alcambari iyo shucbo wey waa lixdaa wadaad kullu haaulaai sita ragga ismutaabacaynay abtirku meeshu ku go ama sanadku go ka kale asna meeshu ku gaal la fira mutaabacaadka darmi la yidhahdo laskaga darmanay laiskugu imanaya kullu haaulaai can ishaybaani abi isxaaq ashaybaani waxay ka qaadanayaan wasmuhu sulaymaan can ishacbiyi camnu sharaaxiil camni cabaasin can innabiyi nabigay ka tabiyeen bimilihi mili cabdulaahi bni idriis alwdi wy raggaa lixdaa waxay mutaabacaynayaan wadaadkii uu ku bilaabay muslim sanadkiisa uu ku bilaaba cabdulahi bn idris alawdi can shaybaani somaydin soo idan wadaadahan lixdee dambe ee shaybaani xadiidka ka qaadanaya waxay u marakacayaan ama xoojinayaan xadiidkii riwaayadii cabdulahi bn idriis alawdi can shaybaani can shacbiyi can ibni cabaasi can rasuuli lah sal l slm walaysa fii xadiidi minhum lixdaa wadaad mid ka mida xadiidkiisa kuma jiro ana الnabiya sal ly slam kabara calayhi arbacan afar goor buu allah akbar yidhi markuu qabriga ku dul tukanaya kuma jiro saa darteed xadiiu ibn idriis alawdi baa atamu min xadiiثi اljamaca walidalika sadara bihi اlbaab saa darteed buu ugu bilaabay baabka xadiikiisa xadiikuna da fi saxiixayn waxadana isxaaq bn ibraahim wa haaruun hadda marka mutaabacaad kale ayuu rabaa inuu bilaabow keeno oo muxuu rabaa shaybaani inla mutaabaceeyo maadaama hadda uu keenay mutaabacadii cabdullah bn idris alawdi la mutaabacaynay wuxuu rabaa haddana shaybaani ragga u markhaati kacaya inuu keeno waxaadana isxaaq bn ibraahim whaarun cabdullah bn marwan albaqdaadi cafwan jamiican can wahab bni kaysaan cafwan wahab bnu jariir bn xaasim alasdi can shumc bn xajaaj can ismaaciil ibn abi khaalid alaxmusi xaa وxadaثnii abu غasaan mxamed بn cmr بn bakr بn xalxlة الraazi xadaثna yaحya بn durays albajli xadaثna ibrahim بn طahmaan بn شhucayb alharawi can abi xasiin wsmhu cuثmaan بn caasim abi xasiin magaciisa cumaan bn caasim baa kilaahumaa labadaa wadaad kilaahumaa labadooduba waa maxay waa ismaaciil bn abi khaalid alaxmusi iyo abi xasiin kilaahumaa can الshacbiy shacbiga xadid ka qaateen waxayna mutaabiciyeen weeye shaybaani abi isxaaq الshaybaani can الshacbiy can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma can nebi sal slam fii salaatihi salaadda nebigu ku tukada cala اlqabri ruux la xabaalay dushii marka waxay sheegeen fadakara waxay sheegeen ismaaciil iyo abi xasiin naxwa xadiii shaybaaniyi xadiidkii shaybaani wax u dhow oo kale sheegeen laysa fii xadiiihima laysa fii xadiiihim baa ii qoran aniga laysa fii xadiiihima yaa sawaab ah maxaa yeele laba wadaad wey waxa la sheegayo allahuma haddaan la marin calaa man yuطliqu siiqaة اljamc calى اlmuhanى ayb laysa fii xadiiihim fii xadiiثihima ismaaciil bn khaalid alaxmusi iyo waxaa weeye abi xasiin ayb maadaama jamaacadii hore uu soo sheegay laba wadaad wey wax mutaabacaynay kuma jira xadiidkoodu wa kabara arbacan kuma jiro xadiidka markaan dhammayno ibnu cabbaas iyo shawaahiddiisa yaan wixii ku jira tilmaamayna in sha alla waxadaanii ibraahim bn muxamed bn carcarat asaami qaala xadaanaa hundar moxamed bn jacfar hundar hundarna waxaa loogu bixiyey sheekhiisa shucba u bixiy waa inaga soo tilmaannay nin su'aal badan oo qodqod badan oo bushi badan oo sheekha dhibuu ahaa gundarkuna ashalkiisu qanjirkaa la yidhaahdaa ruuxaan daawada lahayn ee dhibka badan baa gundar la yidhaahdaa marka sheekha u bixiyey maxamed bn jacfar alhudali baa magaciisa la yidhaahdaa xadana shumc xajaaj can xabiib bni shahiid can haabit bn aslam albunani can anas bni malikin radi allahu tacala canhu ana الnabiya salى اllah alيه wasalam sallaa calى qabrin muslim markuu dhammeeyey xadiidkii ibni cabaas iyo mutaabacaadkiisii wuxuu u gudbay axaadiiu u makhraati kacaysa shawaahidiisi wuxuuna ku bilaabay xadiiu anas xadiiu anas anas baa nabigu wuxuu ka tabinayaa inuu subanu sal slm ku dul tukaday qabri la dugoo la xabaalay qof muslim intii lagu tukaday la xabaalay oo nabigu asagoo weli uusan ku tukan inuu intuu tagay ku tukaday waxadaana aburabiic الزهراني واسمه سليمان بن داود وإنك سومر إن بدن أبو كامل فضيل بن حسين lafdiga aan sheegi doonana waxaa iska abukaamile lafdiga aburabiic azahraani ma sheegin muslim ku leeyahay wa hada min diqatihi maxay lafdigu sheegi doono waa lafdi uu ka shaahidaan u keensanayo ee nadarna ku jira sanadkiisa laysku hay dibbuu markasaa u keenay ninka lafdiga la yimidna waa abu kaamil fudayl bin xusein aljaxdari qaalaa labadaa waad waxayn xagga sanadka xadaanaa xamaad yacni ibna zayd ibna dirham albasri wbnu زaydi can haab bn aslam albunani can abi raafic abi raafic الsaa'iq wey abu raafici saxaabigaa ma aha abi raafic nufayc ibnu raafic almadani baa le waa nin taabic oo kabiir ah wey ninka asaga ah abu raafica saxaabiga ma aha abu raafica saxaabiga ah ee qibdiga ahaa ee mowla rasul lah sal slam haabit muusan soo gaadhin soo darteed bacdu shurax baa ku khaldamay oo u qaatay abu raafica inuu yahay saxaabi waxay dhaheen wa fiihi min lataa'ifi اlisnaadi riwaayatu saxaabiyi can saxaabiyi maba aha hati riwayatu saxaabiyi can saxaabiyi ma ahe waa riwaayatu taabiciyin can saxaabiyin wey marka abu raaficani waa nufayc ibn raafic almadani الsaa'iq ninkii lo odhan jiray taabiciga ahaa almadani walaysa abu raafic alqibطi mowla rasul saxaabiy aljaliil limaada haabit bn aslam lam yudrik abaa raaficin asaxaabiya ma soo gaadhinba sidiisuba can hurata radi allahu tacaala can ana mraatan sawda haweenay madow imraatan sawda qolyahan damakr intii ree magaal la noqdayba madooga lama sheegi karo qolyaha maaran baa la iska yidhahdaa alqaara samra alqaara sawda baa laga leexanaya marka waxaasoo dhan waa iska reemagaalnimo weeye asawda waa midab ceebna ma aha ana mraatan sawda haweenay madow magaceeda in la ohan jiro uma mixjan baa loo laqabkadana kharqaa baa lo odhan jiray haweenay qiimo badan oo saxaabiyad ah oo jeclayd masjidka nabiga inay nadiifiso aad u jeclayd ba gaari ah ayb kaanad waxay gabadhaasi taqumu lmasjida masjidkay xaaqi jirtay nadiifin jirtay aw shaaban ama nin ayaa ahaa nin masaajidka nadiifiyoo dhintay alraajixu cinda ahlicilmi bilxadiid qofkan waa haweenay dumar ay ah gabadhaas le ama lagu naanayso ama kharqaa laqabkeeda la yidhaahdo ayay ahayd fafaqadahaa rasuulullah rasuulki ilaahay baa waayey oo tabay gabadhii masaajidka nadiifin jirtay qiimaha badnayd baryahan ma arkee awey buu suubanuhu waa tabay fasa'ala canha nabigu waa weydiiyo dadkiibuu weydiiyey aw canhu can ishaabi almafquud ama ninkii dhallinyarada ah ee nabigu uu tabay faqaaluu waxay dhaheen raggii sidaa cadeeye la hadla nabiga abubakarba yuu ah riwaayad kala cadeeye abubakar buu nabigu abubakarow awey wadaadkii masaajidkan joogi jiray nadiifin jiray ama gabadhii awey wadaadii masaajidkan ilaahay ku barakeeye aw qaaluu waxay dhaheen marka maata waa geeriyooday nabi all waana xabaallay qaala subana wuxuu yidhi afalaa kuntum aadantumuuni mad maxaad iigu soo sheegi weydeen maxaad iisoo ogeysiin weydeen qaala wuxuu saxaabigii abu hurayre ahaa fakaannahum saxaabadu waxaad moodaa sakaruu amraha arrinkeeda inay fududaysteen waa gabarh iska miskiina oo masaajidkaanu kaalmayn jirtay xilli habeenimay geeriyootay idinkaad ku tukadoo xabaalay waxba nabiga ha ku dhibina is yidhaahdeen yar fududaysteen aw sakaruu amrahu ama wiilka arrinkiisa shanigiisaay fududaysteen meeshuu nabigu ka joogo maysan ogeynba ama gabadho ay ka joogto faqaala subaan wuxuu uhi dulluni calى qabrihi ay calىa qabriha maydkii qabrigiisii itusa fadalluuhu nabigay tuseen fasallaa calayha waa ku dultukan suubanuu uma qaala wuxuu yidhi ina hadihi اlqubuura qubuurtan ayadeen maanta aan dul taaganahay mamluu'atun dulmatan mugdi laga buuxshay bay godcooda mugdi u ahayd calىa ahliha ku jiray bayna ku ahayd wa in allaha alla weyne wa tacaala yunawiruha waa nuuriyaa waa ifiyaa lahum ayaga bisalaati aniga salaadaydii calayhim aan ku tukaday salaaddii hadda aan ku tukada ilahay ogu nuuriyey dadka ma u diidanta saxaabay qofkii meyda muslima dhintay iisoo sheega waagii dambnaga amar buu soo saaro oo habeen iyo maalin dharaar iyo gudcur axadkii muslima dhintay iisoo sheega maxaa idinku idinka galay isoo ogeysiiya iisoo sheega haddii aan dhibu jirin anaa tagahayo kusoo tukanaya anaa ku tukanaya halaysoo sheego xadiidkaani lafdigan dambe intan dambe ina hadihi اlqubuura mamlu'a ظulmة calى أhliha وإn اllaha yunawiruha lahum bisalaati calayhim xaafidn xajar bukhaari xadiidka waa wariya asalkiisa oo lafdigan intaa dambe laakiin ma wariyo intan dambe ducada ah intan dambe ziyaadada ina hadihi اlqubur laga bilaabo bukhaari wuu ka tegey min hada اlwaj buuna xadiidka ka wariyaa xaafidka marka wuxuu leeyahay wuxuu oga tegey intaan dambe waa mudrajun min fi اlxadiiث waa mudrajun fi اlxadiiثi min kalaami haabit ibn aslam albunani mursala haabit ibn aslam albunani can abi raaficin can abi hurayrata ad arkayseen haabit baa dhihi jira nabigu wuxuu yidhi uma qaala rasuul اllah maadaama sida ay tahay bukhaari saasoo oga tegay sidaa saxaafidkuguna rajaxay wuxuu waxaan ku faahfaahiyey dalaa'isheeda kitaabkii almudraj baan ku faahfaahiyey dhan kale marka loo laabto daara qudni laba goor baa xadiidkan la weydiiyey duruqdiisa wuxuuna rajaxay qaybtan dambe inay mudrajo tahay oo ay tahay mursal min kalaami haabit ibn aslam albunaani laa min qowli abi hurayrata walaa min qowli rasuuli illaahi fii xadiii abi hurayra hawshaa iska ogaada waxaynu ka hadlayna waa xadiidkan khaaska abi hurayra laga hadlayo sidoo kale waxaa u shamro rajaxay alkhaiib albaqhdaadi kitaabkiisa alfasl lilwasl اlmudraj fi اlxadiid asnaa hawsha aad buu u faahfaahiyey eh, sidaa laakiin waxaa diidan muslim baa diidan hawshaa muslim baa diidan bayhaqi baa isaguna sidaa maray bayhaqi kitaabka sun alkubra bayhaqi daara qudni khatiib albaqhdaadi alxafin xajar saddexdaa wadaad mise waa afar afartaa wadaad halkaasay mareen laakiin muslim wuxuu u arkaa ikhtilaafka ku jira sanadka inuu rajaxan yahay sidaa asagu uu maray oo hadalku uu yahay min kalaami rasuulilah mudrajna uusan ahayn laakiin maadaama hadalkaa uu ku jiro gadaal buu geeyey min baabi الshawaahid buu u keenay la min baab اlusuul wahada min cabqariyatihi wa imaamatihi fi اlxadiiث iyo fariidnimadiisa wey yani wuxuu ka hormariyey xadiid ibn cabaas aslan fi اlbaab kadibna shaahid culus oo ah xadiiثu anas min baabi shawaahid buu u keenay oo ila wixii laga le muxuu ahaa in nabigu dad la xabaale ku dul tukaday iyadu sidaa tahay aniga sida muslim maray baa ila xoog badan sida muslim ma baabu tarjiix waxa laisku hayo ma aha xadiidku waa daciif waxaa weeye maxaa bahaqi wuxuu qiray in lafdigan uu nabiga ka sugan yahay min xadiii anas min xadiii anas ina hadi اlqubuur mamlu'aة dulma wuuna wariyey bisanadiibu wuxuuna ka yimaadaa min xadiii aabit min xadiidi haabit can anasin can rasuuli اllah nabiga intuu qabri ku tukada wuxuu yidhi ina hadi اlqubuur mamlu'at dulma marka horta lafdigani haabit wuxuu ka wariyaa saxaabi can rasul bay ka wariya waxa la isku haya waxaa weeye haabitow lafdigan ma ka qaadataa abu hurayre xadiidkiisa mise saxaabo kale baad ka warisay kadib waxaad soo dhexgelisay xadiidkii abi hurayra miyaad fahanteen maaa laysku hayo waa intaa un hadalku waa hadalkii nebi maxamed calayhi isalaat wasalaam laakiin sida maxfuudkay ku leeyihin wadaadaha daara qudni khadiba albaqhdaadi bayhaqi hmm, iyo xaafidkoo ku raacay waxay leeyihiin waxaa weeye axaadiid kaloo hadalku ku yimaadaaye maxfuud ma aha fii xadiidi haabit can abi raafic asaa'iq can abi hurayrata can rasuuli illah laakiin muslim khilaafa dalikuu qabaa ibnu turkumani baana asaguna halkaa ku raacay oo aad u naqdiyey bayhaqi aad u naqdiyey oo yidhi bayhaqi wuxuushe waxba kama jiraane sida muslim baa saxan waxayna u saxan tahay wadaadkan fuday ibnu xusayn ee xadiidka ka dhigay min xadiidi xamaad can aabit can abi raaficin can abi hurayrata can rasul lla sl slam waa la mutaabiceeyey sidaas waxaa kula wariya oo lafdiga la wariya ayaalisi abu daawud ayaalisi fii musnadihi wakadalika musadad ibn musarahad can xamaad وkذلiك يحى الحimاni عaن حamاad والluwayn الmsيسي في جuزئihi عaن حamاad idan marka فضayl ma khaldamin فudayl بن xusayn wax lagu haysta ma jiro والlafظu lahu waa lagu mutaabaceeyey afar xaafid baa ku raacay oo ninka ugu yar صaduuq yahay waxaa kuu sora xamaad miyaa khaldamay xamaad ma khaldamay laftirkiisu waa la mutaabaceeye waxaa mutaabaceeyey xamaad بن slm baa wariyay xadiidka عan ثaabit عan abi raaficin عan abi hurata can rasuل maca الزiyaadة waxaa kaloo wariya saalix bni rustum ninki la odhan jiray ee abu caamir alkhazaaz la odhan jiro asagoo nin saduuqa ah, ama iqaa sida raajixa ah. laba wadaad baa xamaadna mutaabaciyay ibnu zayd oo mid waa xamaad ibnu salama midna waa saalix ibni rustum idan maxaa soo horay marka min hayri xadiii aabitna waa laga wariyaa maca wax hadda lagu sii haysto weyn meesha marka ma yaallo wey waxaa laisku hayaa un riwaayaadka rag badan israa'iila ah. yaa xoog badan mar haddii xadiidku min xadiidi haabitinna ka sugan yahay ee xadiidu abir inuu yahay lafdiguna intaasuu raawi isku raaceen wax hadda la yidhaahdo maxfuud mahoo la jasmiye meesha ma yaallo wey calayhi tacaala intaasuu u dibdhigay wadaadka la yidhaahdo ee muslim cilladaa yarta ah ayuu xadiidka u dambaysiiyey dhib ma lah ibn xibbaan asagu wuxuu qabaa in la sheegaa muhiima ariiqan hadda muslim uu sheega yahay buu ibn xibbaan sidaa min ariiqi xamaad ibnu salama can zayd can thaabit can abi raafic can abi hurr ka wariya maray ibn xibbaan iyo ibnu turkumaani waxay taageersan yihiin wadaadka leeda muslim ariiqadiisa waa masalo la isku hayo uun min baabi alraajixi walarjax weeye ma aha min baabi aciifi waladcafi ma aha وxadثna abu bkr بن شhybة ومحamed مثنى abu muسى الbsri وبن bشhاar bundar qaaluu xadثna mxamed بن jacفar gundar xadana شhucbة وqاala abu bakr wuxuu h asgu can shucba ee musa dhihin xadana shucba musa odhanin can camr bn murat الhamdani can cabdالرaحman bn leyla ansari qaala wuxuu ihi saxaabigaas cafwan taabicigaas idan waa shaahid saddexaad buu keenaya amse afraad kaana zayd zaydkan waa zayd bnu arqam weeye zayd bnu arqam weeye sidaynu ku maray fi sunan النasaa'i وabi daawuud kaana zayd bn arqam waxaa yukabiru kii takbiirsadaa oo allah akbar yidhaahda calaa janaaisina dadka ayaga dhintay markuu ku tukanayo arbacan afar takbiirood buu la iman jiray wa inahu zayd bnu haabit kabara yowman weeye calaa janaazatin hamsan sidsaan oga ogeyn ruuxii loo keenay meyda inuu afar goor allah akbar yidhaahdo sidaa ugu tukada saan dhaqaanay yaa maalin meyd loo keenay shan takbiirood buuba la yimid fasa'altuhu waan weyday haddaan ahay ibn abi leyla faqaala wuxuu ihi kaana rasul sal slm yukabiruha nabi maxamed baaba mararka qaarkood shanta takbirood la iman jira oo afar takaad ka badin jiray masladan marka ku saabsan eh, asalaatu eh, cala alqabri waa masala khilaafiya bayn alfuqaha fuqaha amsal waa isku maandhaafeen waxaa la isku hayana waa qof muslima oo lagu tukaday kadibna la xabaalay xabaash intii looga daba tago dadan horaan ku tukanin maku tukan karaan wa lsu hayo qofka muslimkaa ah haddii salaad la'aan la duugo ama waa soo faagi dib loo keena waa lagu tukan ama asagoon la faagin baa lagu tukan waa masalo kale qofka asagoo aan weli lagu tukan lagama niqaashahayo inaga daaya ninka asaga xataa niman baa khilaafka soo geli laakiin ka tur ninka laysku hayo waxaa wey waa qof muslimoo lagu tukaday kadibna la duugoo la xabaalay dad aan horaan ku tukan qabrigiis intay tagaan ma ku tukan karaan hal masalo ijmaaciya ah mid khilaafa ah marka aan ka dhigno qaybta ijmaaciga waxaa weeye ruuxii haddii la xabaalay muddo dheerna uu xabaalla uu baaliyoobay laguma tukan karo ijmaacan intay culammadu ha sheegaan waxaa ugu badan bil baa ugu badan maalin laba maalmood ruux hadduu xabaalan yahay haa bil ba hadduu dhaafa mamnuuc wey hadday fasaxan tahay in dadka muslimiinta dadkii la xabaalay boqol sano ka hor iskaga tukadaan maalin walba nabiga markaan booqanaan kusoo tukan lahayn warkaasumaydan fahm abubakar baad u tagtaan cumar baad salaantaan nabigaad maa ku tukataan limaada wakhtigu hadduu dheeraado dadka ruuxa meesha ku xabaala ama axad jirkiisu ay caradu cuni karta ha noqdo ama axadaysan cuni karin sida ambiyado kale ha noqdo marba wakhtigu hadduu dheerado waa mamnuuc asala cala alqabr waa masala ijmaaciya midda ayada ah waxa ugu badan ee la sheegay waxaa weeye hal bil wixii bil ka badan in qabri lagu tukado waa bidco dhaqan salafna maaha diinna ma sheegin taa waa ogaateen hadihi almasala alijmaaciya masalada khilaafiga waa maxay waa wixii ka yar muddadaa yartaa ruuxa xabaalan ee shan beri afar beri bil wax ka yar xabaalan dad aan ku tukan horaan ku tukan karaan xanafiyada iyo maalikiyada iyo layt ibnu sacad sufyaan athawri iyo wadaadkii lagu tuumi jiray khaarijnimada ee xasan ibnu saalix ibnu xay waxay qabaan ma bannaano ma bannaano maalik abu xaniifa iyo asxaabtiisa maalik iyo asxaabtiisa ninka la leyt athawri raggaa waxay leeyiin ma bannaano axaadiianna waxay ka dhigahayaan waa min khasaa'is almustafa bay leeyihin hawshan hawl nabiga gooni ku ah haddaad tidhaahdo haddee nabiga keligii kuma tukanne ibnu cabbaas saxaabadan baa la joogtaye waxay dhaheen yukhtafaru fi اtabaci maa laa yukhtafaru fi اlistiqlaal yukhtafaru tabacan maa laa yukhtafaru aslanna waa la yidhaahdaa nebi maxamed marku hadday tabac u ahaayeen ayagu xisaaba ma lah tan waa khasaaistii nabiga calayh isalaat wasalaam bidaliil waa ka nabiga kule qubuurtan sooma aragtaan mugdi burka ahaa gudcur bay ahayd salaadaydiiba ilaahay ugu nuuriyey adumadaa war haya salaadda dadka in lagu nuurinayo adiga meesha soo taagan halkaasi aduu khasaa'is bay ka dhigeen xanafiyadu qaabkaasay u jawaabayaan kadalika almaalikiya layt ibnu sacad iyo ninkii la odhan jiray sufyaan athawri waman tabicahu weliba maali marka la weydiiye wuxuu idhi oo la yidhi haddee saasaad qabta xadiidtana waatana maxaad ka laysa calayhi alcamal buuri walaysa calayhi alcamal ree madiina kuma dhaqmaan buuri xadiidka mar hadday ka tageenna waa qardajabo halkaasuu la maray laysa calayhi maalik hadduu ku yaha ku baaba iske dhowr wadaad soo culimmadiisa u jeedaan dhowr sheekhu asagoo wax ka warin jira hal inuu noqdaa laga yaabaa rabiicat ara'yi iyo cabdiraxmaan bin hurmus iyo raggaas dhowr culummadiisa ah ayuu mararka qaar ka yidhaahdaa camalka reer madiina kuma dureen u jeeda dhowr caalim ama laba shakh ka wada ama shakh ka wada aduu warkooda war daciifa weeye warka wadadaha ay sheegeen waraan tabar badnay nusuustoo dhan baana diidaysa ibn xasan baa aad u radiyay wadadahaas ku fogaaday muxallaha nawalabtirkiisu dabeer ma shidahay ma ku naqdinayo saa darteed qurubi abulcabaas alqurubi mufhumka mure wuxuu idhi warkan war la dhegaysan kara maaha warkan maalikiyada iyo xanafiyada iyo la yimaadeen ilaahay baana leh maaliki baana ahaadee wax soconhaya muuri ibn xasan wuxuu yidhi kaba soo qaad in nabigu ay hawshan laqad kaana lakum fii rasuul uswatun xasan xaggeed geenaysaanba nabigaan ku raacaynaa baan ugu dayanna khasiisana meesha kumama jirto khasaa'istuna laguma sugo ixtimaal iyo waxay ila tahay laguma she daliil cad bay u baahan tahay aduu qadiyadaas alkaa wey sida marka imaam shaafici ku tegey axmed bn xambal isxaan buraahuuya asxaabu اlxadiiث wa fuqahaa'uhum siday mareen baa sax ah way bannaan tahay waa shay sunnoo wanaagsan qofka muslimka ahalkaa ama walaalkaa ah, haddaadan ku tukanin oo hebel baa shalay go he xaggeed langaataan kusoo xabaala kariya koobaan geyni waxaa kuu warka wadaadaha ay sheegeen kana waa nimanaan xadiidka fahmin iska dheh ha ku sii mashquulin warkooda maxaa yeelay khasaaistii maxaad kaga jawaabteen khasaaistii waxaad kaga jawaabteen khasaa'is waxaan nabiga gooni ku tahay laguma sugo ixtimaal iyo waxay ila tahay midda labaad midda labaad ee meesha ku jirta waxaa weeye alaslu fi اlaxkaami almusaawaat alaslu fi اlaxkaami istiwaaء اlmukalafiina fiiha waa qaacida usuuliya ijmaaciya asal waxaa weeye dadka muslimiinta oo nabigu kow ka yahay ilaa midka inoogu liita axkaamta way ku siman yihiin la kala qaadi maayo ilaa bidaliil nabigaytan gooni ku tahayna lagu sugmay ilaa bidaliil midda kale nabiga waxaa asala wuxuu sameeye fal ama qowla inaan la nimaadno ilaa uu nabigu naga reeb ama noo diiday hawsha ah salaadiinuma inay nuur tahay iyo inay qubuurtan mugdi ahaayeen iyo hawla idinku maxaad ku ogaanaysaan waxaan leenahay salaadan in u nuurinayso oo loogu naxariisan waan malaynaynaa nabiguna isagu wuu hubay maluhuna waa xugum sharci ah laguna dhiso axkaamta lagu dhiso maxaa yeelay habeen horeynu soo maraynay boqol muslimiina afartan muslimiina muslimkay u ergeeyeen saddex safoo muslimiina axadkay ku tukadeen u ergeeyaan ilaa shuficuu fiih xageed ka maraysaan baa layidhi nabigaaba sheegayba muslimiintu ergadooda in la aqbali salaada yadu qofka muslimka waxbay taraysa waa loogu naxariisa qabrigay u nuurin haddaanan hubinna waanu waanu malaynaynaa malahana axkaamta lagu dhiso waa asal diineed nimankaa waxooda in la kala turtuuraan malaynaya laysa calayhi camalu ahli madiinaba ku dureersadayba jamaaca min ahli madiina taabiciin baa laga soo guuriyaa atbaacu taabiciin badan baa laga gooriyaa maaligna wadaad asaga saaxiibadiia oo sheekhiisi oo loodhan jiray rabiica bn cabdiraxmaan ara'yi ayuu warka ula jeedaabaa layidhi saa darteed maalikiyada muxadiiinta ah warkaa way iskaga tageen maaligu waxba maysan ku qiimayn warkiisa waxba maysan soo qaadin qaybta dambe marka la socota xadiidka zayd bnu arqam ee ah nabiga calayh isalaat wasalaam zayd baa dadka loo keenay afar goor ku takbiirsan jiray janaaze loo keenay maalin shan goor takbiirsaday markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi nebi maxamedoo sidaa yeelay baan arkay waa sidaas oo inaga soo maray takbiirta nabiga ka sugnayd ee salaatuljanaaza afartaasaa u badan saddex baana ugu yar saddex ilaa sagaala nabiga waa laga wariyaa saxaabaduna sidoo kalea laga warshaa nabigu wax ka badan shan kama sugno asagu riwaayaadka an wax kaas badan kama sugno amaa saxaabadu saddex ilaa sagaal baa ka sugan idan sayidina cumar waa nabiga soo maray eh, eh, radi allahu tacaala canhu nabiga soo maray inuu saxaabada iskugu yeedhay xilliguu amiirka ahaa oo uu yidhi waa nin walba waxaad nabiga ka warisa ii sheeg nin afar sheega nin shan sheeg uu ururi wuxuu waxaan arkaa riwaayaadka nabiga ka wariseen ee ku saabsan salaatuljanaaza tadbiiraadkeeda inay tahay afar wixii maanta laga bilaabo muslimiinta aanu ku tukan afar baynu ku takbiirsanayna waa laisku waafaqay uu jamciyey sayidina cumar siyaasadiisa waxaa ka mid ahayd in ummadda laga mideeyo madhabka fiqigae farciga ah yani xakiim buu ahaa waxaad moodaa axad siyaasadda loo sameeyey buu ahaa ummaddu hadday fiqiyaadka iyo farciyaadka isku khilaafto khilaaf daahiroo imanayo bannaanka yaalla waaga dambe isku dhacbuu keeni burburkadhimashu keeni salaadaha in la kala goostuu keenaya wuxuu marka aanu ka midowno salaat uljanaaza inaan ku tukanno ruuxa afar takbiirood uuna ka markuu asagu dhintay sayidina cali oo iska bilowda waa si hoose laakiin khilaaf daahira ma ahayn waa aniga soo maray uuna iman doono inuu ku jamciyo muslimiinta salaatu aلtaraawiix agga qayb ku tuko qayb ku masaajidka wuxuu arkay dhowr iyo toban kooxood gooni u taagan yihiin intaasoo qaari uu isu keenay hal imaam buu u sameeyey hal saf idan jamaacadaba camare nicmat hadihi اlbidca waa asaga yidhi waad garanaysa sayidina cumar ma ogolayn ikhtilaafu اlmuslimiina ikhtilaafan ظaahiran fi اlfuruuc اlfiqhiya lanna wuxuu keenayaa damaariya burbur buu keenayaa saa darteed soomaalida dhexdeeda in lagu faafiyo madhaban shaafic ahayn wuxuu keenayaa balbala iyo fawdu fiqiyuu keenaya cudurkana wahaabiya la timid mafaasidooduu ka mid yahay mafaasidooduu ka yahay waxay soo minguuriyeen xanaabilo soomaaliya ay keeneen khilaafka ka dhacwad dagaal bisinka ha la siraysto farta ha la warfiyo qunuudka ha laga tago ha la wad sii loo lahaa burbur buu keenay isku dhac buu keenay yani khilaafaadka fiqiga waa in lagu daraasayey maqaamu tacliim jaamacadaha iyo madaarista iyo macaahidda iyo xalaqaadka goonida ee ardada loogu talagalay ha ku daraasaya waa kaa macluuma waa turaas fiqi oo diiniyadoon leenahay la inkiri maayo laakiin in lagu dhex baahiyey bulshadii oo lagu dhaqmo camalan baahin iyo camal keenaya khilaaf ummadda dhiba lama ogolo saa darteed waagii shee maxamed ibraahim hadda gorna waa inaga tilmaamaye uu muftigii reer sacuud ahaa yo qolyo xanafiye ah oo salafiyiina ah, waxay bilaabeen madabka xanafiyada inay ku faafiyaan sacuudiga xuri joojiya hawshaa annagu haddaan reer sacuudnahay waxaan ku dhaqannaa madhab xambali ah xisaabi inan xanafiga la aadaa laahoor iyo kaabul la aada haddaad diiddaan soo maaha malagiin baa galay wuu kari waaye wuu xidxidhay sheekhu kulligood hala tacsiira buuri idab bay yeesheen wahaabiyadu markay xambaliga marka la soo culeeyeen waxay ahayd in la waaniyo waxaan joojiya la yidhaahdo waa fiqi muqaarana daraasaadka haa laakiin balbale iyo fawdaha keeni hadday diidaanna in webiga shabeelle biyihiisa laga dharjiya ahayd warkaa inaad fahanteen baan u malaa hawsha ka ilaaliya raggiina dalabatulcilmiga hawshaa fahma wayustaxabu tarku lmustaxabi lita'liifi mu'aqatan shay sunno ah bannaa in laga tago si ku meelgaada saan ummadda u kala didin loo kala jebinin laakiin soomaaligu dhaqan wuxuu leeyahay oo ilaahay ku abuuray khilqi waa abeecee khilaafku iska jecelyaha fawdada iyo waxdiidada iyo istayrixinta iyo goonu istaaggu iska jecel yahay bay ka soomaaligu marka tarbiyadaas aada ha la iskaga ilaaliyo qadiyadda marka sidaas weeye waxaan rabaa kaliya inaan tacliiqiyo hoosta wuxuu ku qoraya wadaadka nawowi la ku qabanaya uu leeyahay ijmaac baa waagi dambe ku guntamay in afar takbirood wax ka badan aan loo ogolayn wuxuu yihi wاlasaxu ana alijmaaca bacda alkhilaafi yasixu sidaasuu yidhi waa masala usuuliya siduu rajaxay heyrkeed baana raajax fi lusuul siduu rajaxay heyrkeed baana raajaxa fi lusuul khilaaf hore oo jiroo saabiqo khilaafka laba qaybooda xertu way ku khaldamaan khilaafku waa laba qaybood khilaaf mutaqarir ah iyo khilaaf hayr mustaqir ah oo lagu jiro muhlatu nadar baa la yidhahdaa masalaas la tarxiyey waa laga niqaashay waa la waday aniga saasay ila tahay adna waan ka doodnay ka doodnay kadibna meel baan ku biyo shubannay kaa khilaaf mustaqira ma ah khilaafna lagama soo qaado walidaalika wadaaddo waaweyn baa ku khaldamo oo yidhi maanic الzaka saxadu waa isku khilaafa waa aa khaطأ fiqi ah wey waa khaطأ fi اlusuul maslada marka calaa bisaat aarxi calaa bisaat albax laga niqaashay la gorfaynaya lasku hay nin kadibna fadhiga u dambe lagu kala tago nadariyaad lama yidhahdo saxabaa isku khilaafa lama yidhaahdo culumaa isku khilaafeen lama yidhaahdo lanna waa khilaaf hayru mustaqir lam yataqarar bacdu nabiga xaggeen ku xabaallaa meeshu ku dhintaan ku dugnaa mise meel heblaan geynaa kadibna wuxuu ku xayu qubida in lagu xabaalo waa khilaaf lam yataqarar kaa khilaaf lama yidhaahdo muhlat nadar baa la yidhaahdaa muddat اlbaxi baa la yidhaahdaa khilaaf lama yidhahdo midka asaga ah kaa ka baxa khilaafka mutaqararka waa maxay masala laga niqaash waa laisu xujaystay fuuddaa la isgeliyey kadibna waxaa lagu kala dareeray anuguna saasaan qabaa aduguna saasaad qabtaa aan ka wada socon oo aan shabka anna taydaan la shabkaxsaday muddaan ku wada joognay waa ku dhintaan oo aba adnabaad ku dhimata adoo aba ku kala tagna khilaafka maxaa le khilaaf mustaqir mutaqarir kaa wey midka laga niqaashay laleeyahay ijmaac yimid bacda khilaafin mutaqaririn hal yasixu oo ijmaacan dambe ma rafcinaya ma baabi'inaya khilaafka hore mas'aladuna ma noqonaysaa mas'ala mujmacan calayha araaji fi اlusuul la khilaaf horo mutaqarir ah dambo yimid ma rafcin karo wاlmadaahibu laa tamuutu bimowti asxaabiha ma dhimanayso saxaabadii iyo taabiciinta horaa masle isku khilaaf laba ra'yi bay ka yeesheen waadanba wadaadihii waxay dheheen bal hawshi dib ugu noqonno way fiiriyeen hal qowl bay isku raaceen labada qowl mid ka ah qowlka hore weli waa jiraa ma dhimanayo a'immada islaamka sheegta madaxda iyo taliska islaamka sheegta ee jawarada daalimiinta ah cinda alqudrati in lagu baxo oo la bedelo madhab salaf buu ahaa mutaqarir ah ijmaac damboo yimid ma rafcin karo waa sheeka baraley iyo nimaan fiqiga ku fiican warkii wey iska ilaali saa darteed markuu marayay tarjamada xasan saalix xaafidka wuxuu idhi alkhuruuju cala a'immati اljawara kaana madhaban liلsalafi qadiiman madhaban qadiiman yacni iska ogow saxaabaa hawshaas samaysay taabiciin baa sameeyey khilaafka waa khilaaf mutaqarir ah jawaazu اlkhuruuji cala a'imat اljawarati cinda اdanni biisaaxatihim inay bannaan tahay madhab salaf buu ahaa faariqa inoo dhexeeya annagii khawaarij marka waxaa wey muctazila waa wujuub اlkhuruuj madhabka slafka qadiimka ah ee noocaasa ah, iyo khawaarij waxaa u dhexeeya waciidiyo wujuub iyo jawaas salafku jawaas bay arkahaya inay bannaan tahay waxay qabaan wujuub waana qadiyo u khudwacaysa almafsada wاlmaslaxa adilay leedahay uma istaqara uu shekhu islam ibn temiya uu yidhi minhaaju sunnaha waa baxi caqadia maruu ka hadlay ama baxiga usuuliga qaba kutubul usuulkiisu ku sheegay khilaaf horoo saabiq ahaa inuusan rafcin karin ijmaac dambe aradda cala subki fii taxliiqi alaaq buu kaga hadlay oo ikhtiyaarkiisa uu ku sheegay oo dadka qaarkiisay qabaan way marka caamada qaarkood baa lagu lugeeyay ee qolyaha hadda loo dhiibay manshuuraadka yaryarka ah ee intaas salafiyada ku ah waad fahanteen bay la tahay nawowi warkiisa asagaan rabnaa inaan tilmaanno wuxuu ka yidhi kitaabu siyam ba waxaan ku gaari doonaa asagoo leh wa fii sixati اlijmaaci bixuruufihi sharaxa nawowi fi kitaab الsiyam wa fii sixati اlijmaaci bacda اlkhilaafi khilaafun mashhuuru fi اlusuul intaa ma inoo sheegay kitaabu nikax wuxuu ku odhan doonaa walasaxu cinda asxaabina أنhu laa yarfacuhu bal yaduumu اlkhilaafu wlaa tasiiru اlmasأlaة bacda dalika mujmacan calayha abada waa xuruftiisi nawowi xuruftiisi wey muxuu ku yidhi markuu maslada ka hadlo waa laisku khilaafay buu ihi khilaaf hore oo qadiima ma la rafcin karaa biijmaacin laaxiqin kadib wuxuu ihi walaصaxu cinda asxaabina shaaficiy oo dhan alaصaxu cindahum waa maxay أnnahu laa yarfachu bxuruufihi bal yaduumu اlkhilaafu wlaa tasiiru اlmasأlaة bacda dalika mujmacan calayha abada haddana wuxuu ku yidhi wal asaxu asaxee weeye hadda marka wal asaxu ana alijmaaca bacda alkhilaafi yasixu meesha ah anugu waxaan u maya inay lah ka go'an tahay inay ka go'antaan u maya wal asaxu ana alijmaaca bacda alkhilaafi laa yasixu inay taan u malayn sidaan dhahno sheekhu labadiisa qowl way isleeyihiin loo yidhaahdo intaa idhaad faanteen bay ila tahay kuma fahmi ijmaac oroo jiray khilaaf dambe ninka keene waa la dili waa la dili kaa asagu kaa waa in la dilaan ku idhaawow xagee u socotaa kaa in la dilo mudan yahaan ku idhi alimaam abuاlxasan almawardi kitaabkiisa alxawi اlkabiir wuxuu uhi alظaahiru min madhab الshaafici wma calayhi jumhuuru asxaabihi ana xukma اlاkhtilaafi haabitun وأna ma tacaqabu min alijmaci hayru muncaqid kaasuu sharxay shaaficiya sidaas abu yacla xanaabilana la qaba shaaficiya sidaasay qabaan maalikyadu way iskhilaafeen muxaqiqiintooduna shaaficiyada ay la socdaan kadalika alxanafiya xanafiyadu marka ayaa ra'yiga kale cagsiga qaba ama jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan khilaaf horoo mutaqarir ah marnaba ma rafcin karo wax dambeoo ijmac lagu sheegay inaad ifahanteen banuma intaasaan kaga tagay masalada baabulqiyaami liljanaasa wuxuu baab yahay janaasada marka lagu soo mariyo in loo istaago istaagga laga hadlayo waa laba qaybood adoo fadhiyay janaaز la wado ama muslimad ha noqoto ama kaarad ha lagu soo mariyo adoo fadhiya ayaa mayd la wada lagu soo marshay ama gaal ha noqdo maydka ama muslim ha noqdo kala qaad ma laha waa isku mid naf ilaahay abuuray ayaa la baxshay meeshaa hawl iyo hawl khatara ka jirto culus hafladay hurda inaad ka toosto ilaahay xusuusato oo danqataan la doonaya oo isla kacdoo sare joogsato taasi waa masalo masalo labaad meydkii baad wax ka wadayba adaa wado meydka waday dadkii waday ku jirtay la socday ilaa la dhigahay ma fadhiisan karta iyaduna waa labadaa qaybood haddaad fadhidayo lagu soo mariyana waad sarakacaysaa haddii aad wax ka wadood la socotayna ma fadhiisan karti dhulka ma haaban kartid ilaa la dhigo oo laga dejiyo degta oo dhulka la dhiga nacashka labadaa masalo wuxuu sheekhu hadda xukunku weli ma muxkamba mise waa mansuuq waa baxi kaloo iman doona baabkanu guntay wadaadku waxadana abubakr bn abi shaybata wacamr annaaqid wazuur bni xarbin wabnu numayrin qaaluu xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can الzuri can salim ibni cabdilah can abi abi cabdilah bni cumar alcumari can caam bni rabiicata bni kacab almadani qaala wuxuu ihi saxaabiga waa kibaaru saxaaba lagu tariyaa caam bnu rabiica bnu kacab kibaaru saxaaba miman aslama qadiima wahaajara ila xabasha uma haajara ila lmadiina washahida badran ragga waaweyn weeye aad u qiimo badan qaala wuxuu ihi saxaabiga qaada rasul sal sl wa arta cabdullahi baa daba fadhiyo wax ka qaadanay saxaaba badan ba wax ka wari ragga qudumada idaa ra'aytum اljanaaza haddaad aragtaan meyd la wado faquumuu istaaga laha u istaaga icdaaman laha icdaaman liladii yaqbid اlarwaax wey weynayn aad weynaynaysaan allaha nafta qaaday ruuxi hadda ordaya digdiglaha oo kaa geedka ah oo kaa dhagaxa ah ee meesha yaalla ee wuxuu qaban marka hawl weyn wey oo ilaahay ku xusuusinaysa aakhara ku xusuusinaysa wad iyo ku xusuusin diyaargarow hafladay hurdada inaad ka kacdo ku xusuusinaysa faquumuu laha xataa tukhallifakum ilaa aydin dabamarto oo laydin dhaafiyo aw tuudaca ama dhulka la dhigo labadaa mid wey aw tuudaca fi اlardi wey cala اlardi ilaa dhulka la dhigo ama aydin moodo idin dhaafto taagnaada وxadثna qتayبة بن سacيidi qال xadna layث بن sacد xا وxadثna محamed بن رمxin بن مhاجر المصري أخبرna layث المصري وxadثna xرملة بن يحيى تجيب المصري أخبرna بن وهب بن عبدالله أخبرني يونس بن يزيد ليl جميعا عن بن شhاب الزهري layث بن sacد iyo yuنس جميعا kilaahuma عن بن شhاب الزهري y ku ficnay عن بن شhاب الزهري بhذا الإسناaد sanadkii hadda aad soo marteen ee ahaa ibn shaab الzuhri can salim can abiihi can caamir bni rabicata can rasuuli اllaahi wey wa fii xadiiثi yunusa xadiidka yunus waxaa ku jira annahu samca rasuul اllahi yaquul inuu maqlay rasuulka ilah oo leh yani qaada rasuullahi meesha ahayd ee caamir qaada rasuulla u lahaa yaa waxaa ku jirta riwaayadan annahu samica rasul sl sl yaquul waa isku macno laakiin wuxuu rabaa muslim siduu wax ku wariyey inuu kugu sheego waxadana qutaybat bnu saciid xadana leyt bnu sacd waxadaanaa ibnu rumxin muxamed ibnu rumx akhbarana leyt bnu sacd naaficin can ibni cumara mutaabaco kale wadda keenay marka qiimo badan can ibni cumar oo saalim baa la mutaabacaynaya naafic baana mutaabacaynaya can camni rabiicata can nebi sal slam qaal idaa ra'aa axadukum اljanaaza midkiin hadduu janaaze iyo meyd la wada arko fain lam yakun maashiyan macaha hadduusan la soconin oo meydka aadan ka wadin falyaqum ruuxa asaga ha ah istaago xataa tukhallifahu ilaa ay gadaal ay dabada u dhigto ku dhaafto ku moodo ow amase tuudaca la dejiyo degta iyo tunka laga dejiyo dhulka la dhigo min qabli an tukhalifa intaysan ku dhaafin baa dhulka la dhigayba marka waad iska fadhigi kartaa ama waad iska fadhiisan kartaa laakiin adoo fadhiya iyadoo lawado haddii lagu soo mariyo istaag waxaadna taagnaanaysaa ilaa ay kaa libidho ay kaa tagto ama dhulka la dhigo waxadana abu kamil fuday bn xusein aljaxdari xadana xamaad ibnu zayd xadaanii yacqub ibraahim adawraqi xadaana ismaaciil yacni ibn culaya ismaiil bn ibraahim ibn culaya jamiican can ayuuba labadaa wada xamaad iyo ismaaciil weeye can ayuub ibn abi tamit asakhtiyaani waxadaana ibn muana maxamed musan abu muusa albasri sheikhu اljamaca qaala xadaana yaxmed saciid alqaطaan can cubaydillaah ibni cumar ibn xafs alcumari xa waxadaana ibn musana maxamed xadaana ibn abi cadiy wasmu maxamed ibraahim ibn abi cadiy can bni cawnin can cabdlah bni cawn arbaan cabdlah bni cawn baa layidhahda xadaanii muxamed bnu raafic alnaysaburi اlqushayri xadaana cabdurazaq bn hamam asancaani ahbarana bnu jurayj cabdlmalik ahbarana bnu jurayjin cabdlmalik kulluhum wadaadahaas kulluhum wuu u jeedaa ayuub ayuub iyo cubaydillaah iyo ibni cawn iyo ibnu jurayj wey iyo ibnu jurayj kulluhum can naaficin bihada اlisnaad isnaadkaas tomad naafic can ibni cumar can caamni rabiica weed naxwa xadiiثi leyd bnu sacad bay ku tabiyeen hayrahaase yeeshee أن في xadيiث بن jurayجi cabdالmلك بن cabdالcaزيز xadiiska waxaa ku jira qaal النabiy subanu wuxuu yhi sl sلم إida ra'aa أxadكم الجanاaزaةa midkiin hadduu janaaزe arko falyaqum ha joogsado ha istaago xiina yaraaha markuu indhaha bab ku siiyo waa qayd muhiim jiddan ah goormaad istaagi ma markay kula siman tahay marka laguu soo dhoweeyo sheedaba haddaad ka aragto indhaha ku dhufatay istaag baa lagu intay doonaha kuu soo jirto waad istaagaysa xataa tukhallifu ilaa ay moodoy daba marto y dhaafto waa goorma idaa kaana hayra mutabiciha hadduusan raacaynin la soconin haddaadan la soconin oo adoo iska fadhi lagu soo mariyo istaag وxadثna cثman بن abi shaybة الcabsi xadna jariir yعni ibn cabdالxamid الضbi can suhayb بn abi صاlح can abi abi abu صاlح الsamaan can abi saciid الkhudri shawaahidii ba hadda wadaan imaamku xadiidka rabiica caam bn rabiica cafwan shawaahidiisiba hadda bilaabay ninkuu mutaabacaadkiisa dhammeeyey can abi saciidin qaala qaala rasul sl ly slam ida اtabactum janaazatan haddaad raacdaan janaazo min itabaca arubaaci bacdu nuskhna idaa tabictum oo ulaai laga keenay dhigahayaan ida tabactum janaazatan janaaza haddaad raacdaan mayd falaa tajlisuu ha fadhiisanina xataa tuudaca ilaa dhulka la dhigo taa waxay ahayd markaad markaa adoo fadhiya lagu soo mariyo haddana waa maxay adigiibaa raaco wax ka sagootiyeyba janaazada wax ka xabaalaya oo la socda xataa tuudacadaasi cala alardi weeye riwaayadba waxay timi xataa tudaca fi اlaxdi labadaa riwaaya yimid riwaayaadka waxaa asaxa raajixana cinda almuxadiثiin in tuudaca cala ardi ay tahay oon iilka ayn ahayn nacashkii sidii loo wado marka dhulka la dhigo waad iska fadhiisan kartaa qasama markaa in iilka la dhigo وxadثnي سرyج بن يuنس المروزي وعلي بن حجر بن yاس سعد المروزي قال xadna إسماعيل وبن عuلية عن هiشام الdstوائي هiشام بن عبد الله الdstوائي xadad xaa taxwiil isnaad baa la yidhahdaa waxyaaban baa lagu sheegaaye sanadka hore ka wareego mid kale u wareeg weeye abtirka hore ka wareego ku kale iga qabo saas baa laga wada وxadaثna محamed مثنى واللفظ lahu xadaثna معاad بن هiشام xadaثnii abi abi هiشام بن عبد الله الdstوائي عن يحيى بن كثير الطائي قاal wuxuu yidhi yaحye xadaثna أbu سلمة بن عبدالرحمن بن cوف الزهري عن أبي سعيid الخdري أن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم قاal إذا رأيتم الجناaزة فقuموا جناaزة haddaad aragtaan la wado ood fadhideen joogsadoo istaaga faman taبcaha qofka raaca soo ma ah falaa yجlis uusan fadhiisanin xatىa tuudaca ay calى الأرض ilaa dhulka la dhigo وxadaثnii سurayج بن يuنس وعلي بن xuج بن yaas السacدي قاal xadaثna إسmاعيiل dib baan u noqday xadaثna إسmاعيل بن cuلية عن هiشام الdstواي عن يحيى بن كثير الطائي عن عubayd اللahi بن مqسم cafوا مqسم عubayd اللahi بن مqسم الqرشي min kibaar التاaبعيin عن jaaبir بن cabdاللaه qaal wuxuu i wadaadka jaabira waa shaahid saddexaade marartu marat janaaزaة janaaزaa soo martay nabigay soo martay faqaama lahaa rasuul اllah u joogsaday istaagay wa qumnaa maca annaguna waa la istaagnay bug la nidhi faqulnaa waxaanu nabi allow waaba joogsanaye yaa rasuul rasuulka ilaahayow inahaa yahuudiyatun inahaa janaasad yahuudiya waxay dh nabi allow waa janaasad qof gaal ah. maxaa looga istaagay ayadu ma mudna loo istaagee iyagu waxay ka fiiriyeen yanii waxay moodeen inay tahay qof muslim la ixtiraamayo istaagu waxay u qaateen weynayn iyo qadarin ruuxa muslimka naftiisa lagu qadarinayo ee maahee waa argagaxa geerida iyo wadka ayaa rabaa ruuxa muslimka in la dareensiiyo diyaargarow la dareensiiyo la taabsi culayskiisa hawshuu leeyahay idan ruux muslimo socdo oo fayow iyo iyo geeriya meyd la wado way kala culus yihiin xaaladaada waa inay isbedesho walidaalika jamaaca min asalaf rag bay gooyeen oo salaantii ka qaadi waayeen oy ka hijroodeen markaasaa layidhi maxaad ku gasheen ninkan waxay dhaheen maalinba waxaanu goobjoogahayn annagoo janaaso joogno oo xabaal joogno yuu iska qoslahaye bu ku haye ninka qabri dushii ku qoslahaya ee ku xifaaltamaya iskaga mashxaradahaya ee ku hasaawahay waa nimaan ka warqabinba waa qaasi alqalb nin qalbigiisu ingegan yahay adag yahay xubay haafil ah taana waxay ku tusaysaa calaamad inaan ilaahay ka cabsan tahay halkaasay u socdaan tay la hadleen bay kari waayeen basm ala slam waa gooyeen marka halis yani xaalad khaasa weeye ka duwan xaaladihii hore faqaanab wuxuu uhi war yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo muslimnimo may hawshiye ina almowta fasacun wargeerida wadkaa argagax leh wax loo fadhiga kara ma aha in la boodo فإda raأytm الجanاaزة sawاء kaanat yahuudiyaة aw nasraaniyaة aw muslimaة faquumuu joogsada xaaladiina wax ka badala culayska dareema alla weyneeya yani waa waa min waxyaabaha ilaahay shacaa'irtiisay ka mid tahay ku xusuusta ruux hadda ordahay ee digdig lahaa ee sanka taagahaya oo qolof oo socda waaka nafta awey lama yaqaano meelay aad ruuxda awey waa laga siibay miyaad arkayseen ma aragno say kaaga baxday meel la geeyey waa mucjiso kaleba marka in isbedel iyo danqasho uu kaa muuqdo walwal inuu kaa muuqdo وxadn محمد رافع النysابوري قال xadna cبدالرزاق أخبرنا بن جurayج cبدالملك أخبرنا أبو زبير محمد بن مسلم بن تdرس المكي أنه سمع جابرا يقول jaabir labuu maqlay qaama النabiyu nabigaa istaagay لجanاaزaة marat bihi janaaso soo marta nabigu u joogsaday xataa tawaarad ilaa ay libidhay oo laga qariyey وxadaثnي محمد بن rافع قال xadثna cبدالرزاق عن بن جurayجi قاal أخبرnي أبو الزبير أيضا أنه سمca جاaبرا يقول قاama النبي nabigaa istaagoo joogsaday وأصxaabuhu iyo أصxaabti sل sلم لجanاaزaةi yahuudiyin nin yahuudiya janaaزadii xatىa tawaarid ilaa ay libidhay oo markaa ishaanada ay ka qarsoontay وxadثna أبو بكر بن أبي شhيبة قاal xadaثna غندر محمد بن جعفر عن شعب بن حجاج وxadaثna محمد مثنى والبشار قال xadaثna محمد بن جعفر xadثna شعبة عن cمر بن مرة الجمل الهمداني عن بن أبي ليلى محمد عفوا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد بن عبادة صحاabigii qiimaha badnaa deeqsiga ahaa وسهل بن xunayف الأنساري كاna بالqاadisiية meesha qaadisiya la odhan jiray joogeen famarat bihima waxaa soo martay janaasatu meyd baa la soo mariyey faqaamaa waa istaagana waa joogsadeen bog bay yidhaahdeen faqiila lahuma waxaa lagu yidhi innahaa janaasadu min ahli اlardi dhulkan aynu qabsanay qaadisiya dadkii ku noolaa weeye majuusta ahaye gaalada ahaaye muslimiin ma aha innahaa min ahli اlardi dhulkan dadkiisii weeye ay ka wada yani marka in la istaaga ma mudno wey shubhadi gashay saxaabada horaanoo kale ayaduna gashay faqaala waxay yidhaahdeen labadii saxaabi ina rasuul lah sal slam marat bihi janaazatun nabi maxamed janaaza soo martay hadda ka hor faqaama joogsaday faqiila waxaa inahu yahuudiyun nabi allo waa yuhuudi janaazadii faqaala nabi wuxuu alaysat nafsan naf la oo ruuxdii laga saaray oo ilaahay hawshaa meesha hawl weyn ka qabtay soo ah, oo mucjizo ah oo caiimo ah soo wa laga argaxa soo hawl mudan rabi lagu weyneeya maaha waa idin sidee alaysat nafsan sawan kaanat muslimatan aw majuusiyatan aw yahuudiya xadiiku buhaari iyo nasaai baa la wariya muslim xadaanii waxaa kaloo xadika ii tabiyey alqasim bnu zakariya bnu dinaar xadaanaa cubaydillahi bni muusa alcabsi can shaybaan yacni bn cabdiraxmaan annaxwi can ilacmash sulayman bn mihraan can camr ibn murat aljamali bda snaad wuxuu raba acmash baa wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii shucbaha intaasuu ka raba meelaha layskugu imaanayo iska fiiriya can camr murat aljamali bhada اlisnaad sanadka haddaad marayseen camr mura can ibn abi leyla ana qays wa sahl ibn sacd ibn xunayf cafwan wa fiihi xadiid alacmash xadiidkiisa waxaa ku jira faqaalaa waxay yidhaahdeen kunaa maca rasuuli اllah rasuulka ilaahay baanu la joognay ma cadda inay la joogeen marat bihi janaaز faqaama faqiilay ahayd laakiin tan waxay caddaynaysaa in labada saxaabi ay goobjoog ahaayeen kunaa maca rasul sal slm famarat calayna janaasatu baana soo martay nabigaa u joogsaday markaasaa lnabal waa janaasad yahuudi markaasuu alaysad nafsan naf baxday oo la qibdooday miyaysan ahayn mid walba argagax bay mudan tahay tacdiim alla lagu weynaaya meesha ku jira baabu naskhi اlqiyaami اljanaaza miyaan ku daraad mise soo kuma dari karo baabu naskhi اlqiyaami اljanaaza naskhigaani intaana gaadhin marka labadaa xugma lasoo fafaahiyey janaazada adoo fadhiya haddii lagu soo mariyana uu istaag haddii aad la socotay ood raacdayna ilaa dhulka la dhigo oo xabaashi la gaadhsiiyo ama meel ka sokaba la dhigo ma fadhiisan kartid mana fic inaad fadhiisato labada xukm way soo dhammaadeen xukumkaasi marka inuu baaqi yahay in kale iyo hadda baxdiga ku jira awaamir cadcad baa timid in janaaza haddii lagu mara la istaago amar ah nahyi cad baa yimid inaan la fadhiisanin ilaa dhulka la dhigo nahyi cadna waa la haynaa amar cadna waa la hayaa waxa kale la hayee marka sugan waxaa weeye keliya nabigu inuu fadhiista keliya nabigu istaagi jiray waagi hore waagi dambena wuu fadhiistay waa ficil nebi maxamed waxa la hayo axaadiista odhanaysa fadhiista iyo khaalifuhum wajlisu odhanaysa kulligeed waa daciifo wey lam yasixa fi اlmri biاljuluusi bacd اlmri biاlqiyaami xadiiun wax qowlo ku asaxay ma jiro waxaa la hayaa saxiixo maxfuuda ficilka nebi maxamed oo fadhiga ah idan amarka hore lasamr inaad la joogsadoo la istaago hadduu amr wujuub ahaa fadhiisu wuxuu tusahayaa inay wujuubkii la nasakhayo istixbaabka uu baaqi yahay calaa binaan cala almasala اlusuuliya idaa nuskha alwujuubu baqiya اljawaazu aw alistixbaab idaa nuskha alwujuubu baqiya aljawaazu aw alistixbaab haddii amarkii hore uu ahaa amru istixbaab ahaana falka nebi maxameda fadhiga wuxuu tusahayaa idaa nuskha alistixbaabu baqiya aljawaas marka fadhigu iyo istaaguba fadhiguna waa bannaanya la fadhiisto istaaguna waa mustaxab waa ra'yi la fahmi karo oo marka waxaa la nasakhay wujuubkii waxaana baaqi ah istixbaabki haddii horan mustaxab oo sunno ahaana sunnadii baa la nasakhay waxaa kuu soo hadhay jawaaskiiyo bannaanidii in la fadhiistana way bannaan in janaaza loo istaagana way bannaan in la fadhiistana way bannaan in janaaza loo istaagana waa sunno labadaa madhabasa ayaa asixi kara maxaa yeelay wax marka amara ma soo oo saxiixa xadiid walbo ku yimid almru biاljuluusi bacda اlamri biاlqiyaam waa daciif waxaa la hayay waa falka nebi maxamed idan alraajixu marka cinda الnawowi wa muxaqiqi ashaaficiya qiyaamku waa mustaxab fadhiguna waa jaa'is oo ficilka nebi maxamed waa libayaan اljawaaz sidaasuu sharxu muslim ku rajaxay nawowi wakadalika fii sharxi اlmuhadab laakiin rawdaha labada madhabe uu rajaxay buu ku baabi'iyey raw aalibiin labada madhab ee hadda uu sharxu muslim ku rajaxayo xaggana uu ku raja sharxu madhabku ku faahfaahiyey waa eh, abu saciid almutawali saaxibu eh, eh, atatima ayuu caydhsado intii dameer dameer cayhsado caydhsaday marka rawdo iyo sharxu madhab isqabtaan iyo sharxu muslim waxaa raajixa sharxu muhadab baa muctamad ah lanna maxaa yeelay markuu raafici kitaabkiisa waqti saaranaya inta badan shakhsiyadiisu meesha kama muuqato ilaa naadiran ama muhadabku waa kutubta u dambeysey sharxoodu sharx muhadab waa kutubta u dambeeyey nawwana masalada aad buu aga fiirsadaa baxsi dheerna waa geliyaa adugu calayhi taala sidaas wey muhiimaddu waxaa weeye daliil cad oo naskhi tilmaamaya ma jiro daliil cad oo naskhi tilmaamaya ma jiro falka nebi maxamed wuxuu ku tusaya keliya bayaan اljawaaz inuu waajib ahaa qiyaamkuna nas looma hayo cad amarkaa muطlaqon baa la hayaa oo noqon kara yaxtamil alwujuub واlاstixbaab haddii aan loo cuskanin asalka amarka nabiga kenya in lagu xumbaaro wujuub oo hadda qaacida la yaqaana وxadana qutaybaة بن سacيid xadana layث بن sacd qaala xadana mxamed ibn rumxi ibn اlmuhaajir almisri wاlafظ lahu lafdigan sheegi doono waa lafdigii maxamed bn rumxiya kii qutayba ma aha buu leeya imaamku xadaana layث بن sacd can yaxya bn saciid الqaطaan cafwan yaxya bn saciid اlansaari maxaa yeelay yaxya saciid alqaطaan leyt markaa waa aqraan weeye waxaa marka sheekh u noqon kara layث bn sacd waa yaxya bn saciid ibn qays الأنsاrي can واaqid بn cmr بn sacd بn mucaad أnnahu qaala wuxuu yidhi ra'aanii naafic bnu jubayr bn mucim annawfali baa i arkay wa naxnu fii janaazatin janaaza anagoo la soconna qaa'ima anoo taagan buu arkay annagoo janaaza wadna ayuu anoo taagan arkay buui waqad jalasa asaguna waa fadhiistay yaa fadhiisanaya naafic bnu jubayr baa fadhiisanaya yantadiru sugahaya an tudaca aljanaaza in la dhigo asagoo iska fadhiistay wuxuuna sugayaa janaazada dhulka in la dhigo anuguna waan taaganahayo waxaan sugayaa in janaazada la dejiyo dhulka la dhigo asna fadhi buu ku sugayaa faqaala lii naafic ibnu jubayr wuxuu igu yidhi haddaan ahay waaqid ibni camr maa yuqiimuka maxaa ku joojinaya maxaad la taaganta waa adigan liqdaarana maxaad u qotantaabu faqultu waxaan idhi antadiruu an tuudaca aljanaasa waxaan sugayaa janaazada in la dhigo oo an fadhiisto limaada lima yuxadiu abu saciid alkhudriy waxaana u taaganahay buu i xadiidkuu sheegahayo abu saciid alkhudarti liajli ma yuxadiu abu saciid can rasuulilah idan nin bilaash u taagan ma ihie xadiid nebi maxamed baa laysha waan la taagnahay bu naaficow waxba aniga fooda gelin faqaala wuxuu hi naafic faina mascuud ibn اlxakam alansaari waa min kibaar الtaabiciin lahu ru'ya laakiin nabi maxamed wuu arkay isagoo yar ragga ashraafta qiimaha badnaa ansaareed baa lagu tiriyaa lahu ru'ya laa riwaaya marka xagga riwaayada wuxuu ka yahay taabici xagga darajadana saxaabi uu ka noqonayo faina mascuud ibn alxakam xadaanii wuxuu ii sheegay iga tabi can cali bn abi aalib radi allahu tacaala can annahu qaala inuu yidhi qaama rasuul اllah rasuulka ilaahi baa janaaso u istaagay uma qacada waagdabna waa fadhiisan jiray nabi maxamed baa janaasu u istaagay kadibna waxaa dembeeyey inuu fadhiisto وxadثnي محamed مثنى وإسحاq إbrahيm وبن أbi cmر الcadني جamيعا عن الثقفي cabdالوahاab بn cabdالmجيد الثقفي bay u jeedaan qaal بن مثنى wuxuu yihi xadثna cabdالوahاab buu yidhi wadaadka kalena wuxuu yihi can الثقفي labada wadaad kale can الثقفي bay dheheen qaala wuxuu yihi cabdالوahاab samictu yaxmed سacيid القطاn baan maqlay cafwan yaxmed سacيid الأنsاrي qaala wuxuu yihi أخbaranii waaqid ibn camri ibn sacd ibn mucaad الأنsاrي idan ninka hadda waa loo abtiri waa aragtaan أna naafic بn jubayr ahbara wuxuu u sheegay ana mascuud ibn اlxakm اlansaariya ahbaru asagoon u tabiyey annahu samica cali bn abi aalibin yaquul fii shani اljanaa'izi cali oo kale u istaagga janaazada loo istaaga ama la fadhiisto kale ina rasul sal slam qaama liljanaaza wuu istaagay uma qacada ayadoon aan la dhigin wuxuu ihi wainama xadaa bidalika saa wuxuu u tabiyey xadiidka wuxuu u tabiyey ninka la yidhaahdo waa kuma ninka tabanaya ee hawshaa sheegaya waa ninkii ka qaadanaya xadiidka waaqid oo yaxmnu saciid ah wainamaa xadaa bidalia wuxuu xadiidkaa u sheegay yaxmnu saciid lianna naafic bnu jubayr baa arkay waaqid bna camr qaama isagoo oo taagan oo jooga ay qaa'iman xataa wadicat اljanaaza ilaa janaasada la dhigay marka u sheegayaa oo taabicigan markaa isagu uu qabaa oo xadiidka cali uu ka fahmay naskhi naskhi buu ka fahmay istaagu wuxuu ahaa shay lays amray oo mustaxaba ama waajiba kadib waa la nasakhay oo fadhigaa dambeeyey mana bannaano janaasa in loo istaago waa ka fahmay taabicigu asagu ka fahmay xadiidka cali qaama liljanaasa uma qacad وxadثna abu kurayb بن mحamed بن cلاء xadثna بن أbi زاaئدة وsm yaحya بن زكريا بن أbi زاaئدة can yaحya بن سacيid الأنsاrي bhada الإsناad sanadka dambaraysa can waaqidin can naafic ibn jubayr ilى akhiri xadiid garanaysa وxadثnي زو بن xرب xadثna cبدالرحمن بن هdي xadثna شhuعب الحجاaج can محamed بن mnkdr الأنsاrي الmadني qaala wuxuu yihi samictu mascuud الxakم الأنsاrي يxadiث can عalي qaala cali wuxuu yidhi ra'ayna rasuul الlah rasuulka ilahi yaanu aragnay qaama liljanaasa isagoo janaaza u istaag faqumna annaguna waa joogsanno waa istaagnay aacadna waanu fadhiisanay yani fi اljanaza wاlxadiiثu cinda ahli sunani ila bna maaja xadaanaa waxaa ku xadika noo tabiyey maxamed bn abubakr ibn cali almuqadami wa cubayd اllahi bn saciid ibn yaxya اlyashkuri qaala xadaana yaxya bn saciid الطان هو الطان هو الطان وxuu le ka baqay inaad ku khalado wadaadkii maanta o dhan la soo waday ahaa yaxya بن سacيid الأنsاrي ayب yaxya بن سacيid الطان yaxya بن سacيid بن فaruq الطان can شhucbata bhada الإsناad sanadka haddaad soo marteen buu noogu tabiyey شhucba can محamed بن kadir can mascuud بن الxakم can caliyin can rasuل الlah صل ل sلم khulaasadu marka waa inta madhabkaas madaahibta marka dhowrka ah jamaaca min السلف waxay qabaan hawshaa in la nasakhay gebi ahaanba gebi ahaanba in la nasakhay oo janaazo aan loo istaagin laa istixbaaban walaa wujuuban rag baa ku tagay taabicigana ka mid a ah, jamaac kalena waa nimanna waxay leeyihiin xubinka waa baaqi oo waxaan soo gaarayba naasikha la sheegay xadiiu caliy iyo axaadiis lamida ah, maysan maqalba oo waxay leeyihin waa waajib janaazadu haddii lagu soo mariyo inaad u istaagto haddaad raacdana inaadan fadhiisanin baa waajiba ilaa dhulka laga dhigayo nimanna halkaasay ku tageen nimanna waa nimanka tafsiilka qabeeleh laa waja linaski nasi maxayn waan jamcinayna axaadiid in loo istaagana waa mustaxab in laiska daayana waa bannaanta oo ficilka nabi maxamed waxma nasakhahaye wuxuu kuu caddaynayaa inay hawshu bannaanta ama wuxuu kuu caddaynayaa amarkii soo horeray ee ahaa u istaagay inuu ahaa amru istixbaab wax naskha meesha ma jiro ra'yigana waa ra'yi aad iyo aad u qiimo badan ra'yiga odhanaya marka alqiyaam liljanaaza iyo cadam اljuluusi xataa tudaca waa shay mustaxaba fadhiguna waa bannaan yahay ayaa raajixa min xayu اdaliil wاlqawaacid wallah subxanaه wa tacala aclam